bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximahu llahu tacaala faslun qaala ashaaficiyu waasxaabuna raximahum اllah imaamu shaafici waxa uu yiri iyo asxaabteennaba raximahum اllah yukrahu waxaa la kahdaa aljuluusu fadhi ayaa la nacaa litacsiyati loo fariisto tacsida qaaluu waxay yidhaahdeen wanacnii waxaan u jeednaa biljuluusi fadhiga an yajtamica inay kulmaan ahlulmeyiti qofka dhintay dadkiisa fii beytin guri ay ku kulmaan liyaqsidahum si uu ugu soo qasdo man araada tacsiyata qofkii tacsiye rabo ayb inuu u tacsiyeeyo rabo bal yanbaqii waxaa habboon an yansarifuu inay gadoomaan oo ay tagaan fii xawaaijihim danahooda ay qabsadaanay aadaan walaa farqa wax farqiyana male bayna arijaali iyo walnisaa ragga iyo dumarka fii karaahati aljuluusi lahaa tacsida in loo fariisto cidda la nacay rag iyo dumar ma kala laha saraxa bihi lmaxaamiliyu oo asxaabta shaaficiyada ka mid a ah caddeeyey wa naqalahu can nasi shaaficiyi buuna kusoo guuriyey radia allahu canhu wa haadihi tanina karaahatu tansiihin weeyaan idaa lam yakun macahaa haddii uunan la soconin oo maceeda uunan ahayn muxdathun wax cusub oo bidco ah haddaynan la soconin aakharu oo kale bidco kale haddaanay la jirin fa in dumma ilayha haddii loo geeyo amrun aakharu arrin kale oo min albidaci almuxaramati waxyaabaha bidcooyinka sharciga ku imaaninee muxaramka kamaa huwa alghaalibu minhaa sida qaalibka ku aho ku badan tacsiyooyinka fi lcaadati sida caadada ah kaana dalika xaraaman xaraam ayuu noqonayaa min qaba'ixi lmuxaramaati weliba muxaramaadka kuwa ugu foosha xun fa inahu muxdathun weeyaan maxaa u daliila ah, shiiqow marka arrintaasna wa habata fi lxadiidi saxiixi waxaa ku sugnaaday ina kula muxdathin wax kastoo lasoo dariyo oo diinka dhexdiisa lagu soo daro bidcatun weeyaan wa kulla bidcatin bidca dhammaanteedna dalaalatun baadi wa meeshan wuxuu leeyahay tacsidi iyo sunn iyo sida ay sunnada ku taho kuu sheegay halkan marka wuxuu ku leeyahay waxaa la nacayaa oo karaaha ah dadka laga dhintay inay guri fadhiyaan dhowr maalmood si markaas dadka u imaanayo ay ugu yimaadaan ay ugu soo qasdaan oo meeshaas loogu tacsiiyey waa iska dhaafaan ayb waana karaaho la karaahaystay maxaa yeelay dadku danahooda ha iska qabsadaan dadkan laga dhintay ninkii suuqa ugu tacsiyey karo shaqadiisa ninkii ugu tacsiyey karo jidka ninkii ugu tacsiyey karo masaajidka ninkii ugu tacsiyeyn karo dantooda ha qabsadaan inay guri fadhiyaan si loo soo aada maya arrintaasna waa karaahatu tansiih buu yiri karaahatu tansiih waxaa laga wadaa wax in laga in la sameeyo laga fadli badanya laga fiican yahay haddii laakiin bidca ay ku darsanaato shay muxdatha hadduu ku darnaado oo uu ku darmo meeshaas ku darsamo markaas waa xaaraam weliba xaaraam aada u foolxun waayo waxaana u daliila buu yidhi ina kula muxdath ina kula muxdathin bidca wa kula bidcatin dalaala fahamka culummada marka ee xadiidkan oo kulla bidcatin dalaala fahamkoodu waxaa weeyaan in xadiidka laga dhigto qaacido waxyaabo farabadanna la hoosgeliyo ayb walidaalika waxaad meeshaas ka fahmaysaa dadka dhahaayo bidca kas shay kasta oo ay dadka sameeyaan binasihi waa in nebigu u reebaa binasihi in nebigu u reebaa waxaan ka wadaa shay walba oo dadku ay sameeyaan oo xilligii nebiga aan la samey jirin oon diin laga dhiganin <coughs> baahi keentaa aynan jirin maanic iyo wax ka reebaa aan la nebiga u diida aanay jirin waxyaabaha noocaas oo kalea waa bidco marka aa leedahay ood xadiidkan ku dabaqaysa qaara waxay yidhaahdeen shay kastoo noocaas oo in si gaara nebiga uga hadlaa yacnii qofka hadda bidco cusub oo xilliga nebigaba aan jirin marka la rabo in la radiyo maxaa lagu radina faina ina kula bidcatin dalaala aa lagu radina sida saxdaa saas u ah. laakiin ayaga waxay kuleeyihiin bidcadaas gaarka ah wax sheegaya inuu soo arooro waa inay xaaraan tahay xadiidka macno beelayaba markaas walidaalika fahamka culammada wuxuu yahay shaygan waxaa loo fiirinaa xilliga nebiga diin ma laga dhigtay maya baahi xilliga nebiga keentaa ma joogtayna waa joogtay ha maalan wax nabiga ka celiya oo u diida maa jirayna ma jirin bidca idan marka eh, bidcatin dalaala ayayna soo gelaysaa faina kula muxdathatin bidca wa bidcatin dalaala waxyaaba badan buuna imaamu nawowi oo hoosgeliyay waxaa kamid a ah asalaatu khayru min annowm salaada cishaha in lagu dhaho aadaankeeda bidco ah, xadiidkan uusoo deliishay ma banaanu yiri xadiidkan daliil uga dhigtay ka waran marka haddii imaamu nawowi la yiraahdo waxaad keentaa xadiid nebiga uu ku reebay cishaha aadaankiisa inaan lagu dhihi karin asalaatu khayru min annowm ma isaga mukalafku ma ahan taas in loo diro waxaa uga filan isaga waxaan xilligii nebiga ma la sameeyey maya baahidan aa sheegaysa ma joogtay haa maxaa ka celiyey nebiga wax ka celiya ama haysa oo ka manciyey maanic maya bidco waa idan nebigaa samey lahayd ay kheyr tahay waa garataan malayna meeshaas fa induma ilayha amrun aakharu min albidaci waxaa kamid a in badar lagu cuno gurigii oo markaas yani dadkii eh, laga dhintay gurigooda inta cunto ay sameeyaan oo dadku yimaadaan oo halkaas marka lagu cuno maxaa yeelay niyaaxa lagu tiriyey arinta iyada xadiidkii jariir ibn cabdillaahi albajali wuxuu ah kunaa nacuddu waxaanu ku tirin jirnay alijtimaaca cinda ahli lmeyit dadka laga dhintay oo lagu soo ururo wa sancata adacaami iyo cunto la sameeyo waxaan ku tirin jirnay min aniyaaxati baroor inay tahay niyaaxona inay dembi tahay hore usoo marna waa og tahay ayb marka sadaqa in lagu tilmaamo iyo waxaa saas ma noqonaysa ayb shaaficiyaduna marka meel adagay ka istaageen marka dadku ha iska socdaan gurigooda ha iska aadaan laakiin hadday gurigooda joogaan dadkuna ay taxsibis ugu yimaadaan wax bidcaa iyo badar cunid iyo waxaasna aynan jirin aynan la soconin iyo baroor iyo waxyaabihii kale markaasoo kale waa karaaho hadday waxyaabahaas aan sheegnay ay la jiraanna bidca qabiixa ah faslun wa amaa lafdu tacsiyati wa amaa lafdu tacziyati tacsiyada lafdigeeda yani erayada layskugu tacsiyeeyo falaa xajra fiihi falaa xajra yacni koobitaan ama mancin fiihi isaga dhexdiisa ma ahaanin fabiayi lafdin lafdi kii ahoo cazaa uu ugu tacziyeeyo xasalat tacsiyadu waa kusoo waa kusoo xasilaysaa lafdi walba oo tacsidu yani ugu tacsiyeeyo way xasilaysaa wastaxaba asxaabunaa asxaabteennii waxay sunneeyeen an yaquula inuu yiraahdo fii tacsiyati lmuslimi muslimka tacsiyadiisii bilmuslimi muslim uugaga tacziyeeyo acdama allaahu ajraka wa axsana casaa'aka wagafara limayitika muslim baa u tacsiyeyneysaa muslim kalaa uga tacsiyeyn ee ka dhintay sidaas baa dhahaysa acdama allaahu ajraka ilaahay ajrigaaga ha weyneeya wa axsana casaa'aka tacsidaadana ha wanaajiyo wafara limayitika meyidkaagan allah u dembi dhaafa ayaa leedahay ayb wa fil kaafiri gaalkii lilmuslimi looga tacsiyeynayo qof gaala baa u tacsiyeynaysaa nin muslim oo ka dhintay ayaa ugaga tacsiyeynaya qaraabo ahaa karaan mogta acdama allahu ajraka wa axsana lmuslimi bilkaafiri cafwan wa filmuslimi muslimkii baa u tacsiyeyneysaa bilkaafiri nin gaaloo ka dhintay waase qaraabadiis saaxiibkiisii ahaa ayb yaad ugaga tacsiyeyneysaa maxaad dhahaysaa acdam allahu ajraka ajrigaaga allah weyneeye wa axsana cazaaka casahaaga iyo tacsiyadaadan allah wanaajiyo maxaa laga reebaa waqafara limeyitika maxaa yeele gaal waa qofka dhintay meydka dhintay gaalna dembi dhaaf ma loo weydii karo ayb wa filkaafiri gaalkii oo bilmuslimi looga tacsiyeynayana axsana allaahu cazaaka tacsiyadaada allah wanaajiyo wafara limeyitika meydkaagana allahu dembi dhaafo ile meydka dhintay waa muslim mogta kan loo tacsiyeynaya gaal ah kaasna marka waxaa laga ilaalinayaa in la yidhahdo acdam allahu ajraka maxaa ajar loo weyneeyey maba qaba wa filkaafiri bilkaafiri gaal gaal looga tacsiyeynayana akhlafa allaahu calayka walaa naqasa cadadaka ilaahay ha kuu khaliif yeelo adiga korkaaga qof ha kugu bedelo kan kaa dhintay walaa naqaso cadadaka cadadkaagana ma nuqsaamo bes ayib dembi dhaafna ma jiro acdam allahu ajra kana male loo weydiiye maxaa yeele gaal iyo gaal gaal gaal looga tacsiyeynayo intan marka waxay tusaysaa yacni waxba dhiba inaynan ku jirin gaalka haddii loo tacsiyeeyo oo tacsi loo diro ayb laakiin in la yidhaahdo walaalkeenu ahay iyo qofaan aada u jecelnahay u ahaa iyo khatar waa taas waman yatawallahu minkum fa inahu minhum ay gelaysaa ayb qalbigeen qalbiguu nooga yaalay iyo ayb isku waddaan ahayn iyo annaga iyo iyo kaas yani isku waddo ayaan ku taagnayn iyo wax aada khatar u ah ayb wa axsanu maa shaykan ugu wanaagsan yucazaa bihi layskugu tacsiyeeyo maa raweynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimin can usaamata bni zaydin radia allahu canhuma qaal arsalat ixdaa banaati nabiy sal l salam nabiga gabdhihiisii mid kamida ayaa cid dirsatay ilayhi nabigay usoo cid dirsatay tadcuuhu iyadoo u yeerayso wa tukhbiruhu u sheegayso ana sabiyan lahaa cunug ay dhashay aw ibnan ama wiil filmowti geeridii inuu ku sugan yahay faqaala lirasuuli rasuulkiibaa waxa uu ku yiri irjic laa faqaala lirasuuli ninkii lasoo dirsaday ergeyga ay soo dirsatay baa nebiga wuxuu ku yiri irjic ileyha iyada u laabo fa akhbirhaa u sheeg ina lilaahi <coughs> ina lilaahi tacaala maa akhad walahu maa actaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa ina lilaahi alla wuxuu leeyahay ina lilaahi tacaala alla wuxuu leeyahay maa akhada wuxuu qaatay walahu wuxuu leeyahay oo waxa u sugnaaday maa acdaa wuxuu siiyo ou bixiyo wa kullu shayin shay kastaana cindahu ilaahay agtiisa biajalin musamaa waqti la magacaabay oo ilaahay agtiisa ka magacaaban buu ahaaday famurhaa amar faltasbir ha sabarto waltaxtasib ha ajar tirsato wadakara tamaama alxadiidi qultu fa hada alxadiidu xadiidkan min acdami qawaacid alislaam islaamka qawaaciddiisa kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay almushtamilati qawaaciddaasoo shamlinaysay calaa muhimaatin kahiiratin muhimaad waaweyn koobaysay oo min usuuli diini kamida diinka usuulkiisa iyo wa furuucihi furuucdiisa kamida iyo walaadaabi aadaabta kamida iyo wasabri cala nawaasili waxyaabaha qofka kusoo dego oo uu ku sabro kullihaa dhammaanteed walhumuumi murugyada wal asqaami jirooyinka wageyri dalika min alaqraadi iyo waxaa wix aan ahayn oo ulajeedooyin kala duwan ah wa macnaa ina allaha ina lilaahi tacaala maa akhada ilaahay wuxuu qaata ayuu leeyahay macnaheedu waxaa weeyaan ana alcaalama caalamka kullahu dhammaantiis mulkun lilaahi oo mulki alla u sugnaaday falam yakud maa huwa lakum falam yakud ilaahay ma qaadanin maa shay huwa isaguba lakum idinka aa leedihiin yani waxa adduunkan o dhan ilaahay baa iskale markuu qof ilaahay kaa qaatay oo uu qof adiga ku dhalay ama aada dhashay ama kula dhashay markuu dhintay yacni maaha waxaad adiga leedahay inuu ilaahay kaa qaatay wuxuu isagu leeyahay qaatay alla maa gartaan malayna falam yaaqud ma qaadanin maa wax huwa isaguba lakum idinka idiin sugnaaday ilaahay idinkama qaadanin bal akhada wuxuu qaatay maa huwa lahu wuxuu isagu leeyahay qaatay oo adduunyadan uu keensaday ayb bal aqada maa huwa lahu cindakum idinka agtiina ahaaday laakiin ayb fii macna alcaariyati caariye macnaheeda agtiina ku ahaaday ilaahay markuu adiga waalid ilmo yacni walaal waxa saaxiib maal ou ku siiyo agtaada wuxuu ku yahay tabalcaara caariyuu ku yahay caariyadana qofka iska lahaa mar allaale markuu doono ceshan karaa u qaadan karaa wa macnaa lahu maa acdaana lahu alla wuxuu leeyahay maa acdaa wixii uu siiyana isaga iska leh annamaa wahabahu lakum wuxuu idiin hibeeyey alle leysa ma ahan khaarijan mid ka baxaayo can mulkihi isaga boqortooyadiisa iyo milkigiisa waxa uu ku siiyana ilaahay mulkigiisa kama bixina ogow asaa iskaleh bal huwa lahu isaga ayuu u sugnaaday subxaanahu yafcalu fiihi waa ku samaynayaa maa yashaau wuxuu doono ku sameeyaa wa kullu shayin shay kastaana cindahu ilaahay agtiisa biajalin musamanna waqti la magacaabay bay ku leeyihiin falaa tajzacuu warha argagixinina ayb fa ina man qabadahu qofku alla oofsado oo uu qibdoodo <coughs> qad inqadaa waxaa go-ay ajaluhu waqtigiisii almusama la magacaabay yani kullu shayin cindahu biajalin musaman macnaheedu waxay tahay qof kastoo idinka dhinto waqti buu lahaa waqtigiisiina waa go-ay idinkaan ogeyn un fa muxaalun marka waxaan suurtagal noqonaynin ta dib u dhiciisa ow taqadumuhu canhu ama taqadumuhu hor u dhigiisa canhu isaga lasoo hordhigo canhu yani saacadiisii laga soo hordhigo ayb waqti go-an marku lahaa yacni suurtagal maaha waa mustaxiil waqtigii uu dhiman lahaa inuu kasoo hormaro ama inuu kadib maro sida ogaada fa idaa calimtum haadaa sidaan haddaad ogaateen kullahu dhammaantiis fasbiruu iska sabra waxtasibuu war ajar tirsada maa nasala bikum waxa idinku soo degay ku ajar tirsada wallaahu aclamu hadal aad u weyn buu ka bixiyey xadiidkan imaamu nawowi raximahullah ayb ina lilaahi maa akhad walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musama ayb ilaahay waxuu qaatay isaa iska oo marka horeba wado wax idinka qaatay wax idinka aa leedihiin idinkama qaadanin wax isaga uu leeyahay qaatay walahu maa acdaa waxaan awal ou idin siiyeyn agtiina caariye low ku ahaayo allah idiin milkigiisa kama bixin ma garatay wa kullu shayin cindahu biajalin musamanna wax walbaa qorsho iyo waqti inay ilaah agtiisa ka leeyihiin qofkan marka qorshihiisii iyo waqtigiisii baa soo dhammaaday saas ogaada hadaa saa ogtihiin argagaxa iska dhaafa marka sabar iyo ajirtirsi sameeya haddana ilaahay dadka wuxuu ku abuuray waxyaabaha inay u murugaan oo ay qalbigooda ou la socdo iyo ayaa lagu sameeyey marka qalbi la socodkaasna waa inaad sabar iyo kula samayso ayb xadiidkan marka qof markaa u tacsiyeynaysid wax loogu tacsiyeyey kana ugu fiican uguna fadli badan warawaynaa fi kitaabi الnasaa-iyi xasani can mucaawiyata bni qurata bni iyaas can abiihi radia allahu canhu ana nabiya sal اllahu alayh ali wasalam nabigu faqada bacda asxaabihi asxaabtiisa qaar ka mida buu waayey fasa'alahu canhu waa su-aalay faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow bunayuhu wiilkiisii yaraa <clears throat> alladii ra-aytahu aada aragtay halaka waa dhintay falaqiyahu nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nabigaa la kulmay fasa'alahu wuxuu weydiiyey can bunayihi inankiisii yaraa fa akhbarahu wuxuu u sheegay annahu halaka inuu dhintay facazaahu calayhi waa u tacsiyeeyey uma qaala waxa uu yidhi yaa fulaanu hebelow ayumaa kaana axaba ilayka ayumaa kee ahoo kaana ahaaday huwa isaguba axabba ilayka agtaada mid loo jacayl badan yahay an tamataca bihi inaad ku raaxaysato cumraka yacni fii cumrika cumrigaada ow laa taatiya hadan amase inaadan imaanin berito baaban albaab inaadan imaanin min abwaabi aljannati jannada albaabadeeda ka mida ah, ilaa wajadtahu oad ka heshid ilaa haddaad timaado wajadtahu aad ka helaysid qad sabaqaka inuu kaasoo hormaray ileyhi uu kaaga horeeyo albaabkaas yaftaxuhu laka uu kuu furayo albaabka kaa furayo qaala waxau yihi yaa nabiy allah nabigii allow bal yasbiqunii ila aljannati jannaduu iiga hormarayaa fayaftaxuhaa li waa ii furayaa jannada taasaan jecelahay lahuwa isaga ayaa axabu ilaya la ii jacayl badan badanyah qaala waxa uu yihi nabiga fadalika laka fadalika kaagaasi laka adiga ayuu kuu sugnaayo bal nabigiisa u sabarsiini kara wiilow dhalay baa ka dhintaya markaasaa u waayey aw ninkii maxaa ku dhacay wiilkiisii baa dhintay waa u tegay war wiilkii makaa dhintay haa markaasu wuxuu yii waa u tacsiyeyey nabiga sal l slam markaasuu wuxuu yihi ayumaa kaana axaba ilayka an tamataca bihi cumraka ayb ayumaa kaana yani inuu ahaado mid keebaad jeceshahay midaa ku raaxaysato oo lagu adiga aada ku raaxaysato inta aada nooshahay ayb iyo amase inaadan imaanin albaab albaabada jannada ka mida ilaa isaga uu kaaga horeeyo uu taagan yahy kaa furaayo kaad jeceshahay iyona isaga laguu daayo intaad nooshahay uu noolaado markaasuu wuxuu yidhi albaabka jannada albaabada jannada inuu iga hormaro iga furo markaasuu yidhi waa ku sugnaatay arintaas sabarka marka wax aada u weyn baa lagu gaaraa ayb meesha marka waraweynaa fi kitaabi nasaa-iyi uu yiri xaafidku markuu takhriijiyey waxa uu yidhi hada xadiidu saxiixun akhrajahu axmedu can yaziid bni haaruun wa wakiic ayb faraqahumaa can shucbata can mucaawiyata bni qurata can abiihi wa nasaa-iyu can camr bni caliyin alfallaas can yaxya bni saciidin alqataan can shucbata wa haa-ulaai muttafaqun cala takhriiji lahum fi saxiixeyn marka xadiidku waa saxiix oo raggii saxiixeynka loogaga warin jiraaba ku jiraan ayb warawa albayhaqiyu biisnaadihi bayhaqi waxa uu wariyey biisnaadihi uu ku wariyey fii manaaqibi shaaficiyi kitaab manaaqib shaafici layiraa buu beyhaqi leeyahay sayid saqar ayaa taxqiijiyey beri hore laba mujalad raximahuma allahu ana ashaaficiya balagahu imaamu shaafici waxaa soo gaaray ana cabdiraxmaan bna mahdiy raximahu llah maata lahu bnun cabdiraxmaan ibnu mahdi waa ninkii imaamu shaafici ka codsaday risaalada inuu u qoro wiil ou dhalay marka cabdiraxmaan ayaa waxaa soo gaartay inuu shaafici inuu dhintay yacni wiil cabdiraxmaan ibnu mahdi dhalay ayaa dhintay shaafici baa marka khabarkii lasoo gaarsiiyo maqlay fa jazica calayhi cabduraxmaan ayuu ugu argagaxay jazacan shadiidan argagax daran fa jazica calayhi cabduraxmaan cabdiraxmaan ibnu mahdi baa argagaxay cunuga sababtiisa dhimashadii uu ka dhintay jazacan shadiidan argagax daran fabacaha ilayhi shaaficiyu raximahu llah shaaficibaa marka wuxuu usoo diray sidaan yaa akhii walaalkayow cazi nafsaka nafsadaada u tacsiyey sabarsii bimaa tucazii bihi kayraka adiga qeyrkaa marku dhinto ama uu qeyrkaa qof ka dhinto waxa aada ugu tacsiyeynaysod ku sabarsiinaysa nafsadaada ku sabarsii wastaqbix xumayso oo waxaad fool xumaysataa min ficlika ficilkaaga xaal uu ka mid yahay maa tastaqbixuhu waxa aada fool xumaysanaysid min ficli keyrika aad ku fool xumaysanaysid yacni wuxuu ku leeyahay waxa adiga keyrka ah hadduu sameeyo qaladka ood la yaabaysood fool xumaysanayso nafsadaada markay ka yimaadaanna fool xumayso waclam ogow anna amada almasaa'ibi waclam ogow ana amadal masaa'ibi masaa'ibta midda tegista badan faqdu suruurin farxad weytadeed waay wa xirmaanu ajrin iyo ajar yacni layska hoojiyo masaa-ib yacni midda ugu daran waxaa weeyaan farxaddiina inaad weyso ajarna aa weysa ajarna inaad weysid farxaddii aada rabtayna inaad weysid oo qof marku kaa dhinto farxaddii waa weysay haddana ajar haweyni maa haddaa ajar weysid musiibaa ku haysata fa kayfa ida ijtamaca maca iktisaabi wisrin bal ka waran buu yidhi hadday kulmaan yacni farxaddii ood weysay ajar ood weysay labadaas iyo hadday kulmaan maca iktisaabi wisrin dembi kasbashadiis farxad waa weysay ajar waa weysay dembina waa kasbatay bal ka waran yiri marka bal shaafici caqligiisa arag fatanaawal xadaka yaa akhii dheeftaada qaado idaa qaruba minka haddii uu soo dhawaado ayb aduu dhawaado agtaada uu dhawaado ama xaggaaga qabla an tatlubahu intaadan dalbin waqad na-aa canka isagoo kaa fogaada alhamaka allaahu cinda almasaa'ibi sabran allah kugu ilhaamiyey masaaibta agtooda sabar wa axraza lanaa walaka annaga iyo adigaba allah noo dhowro bisabri sabarkii allah noogu dhowro ajran ajr fara badan allah noogu dhowro nagu siiya wa kataba ilayhi wuxuuna u qoray inii mucaziika laa anii calaa hiqatin min alkhuluudi walaakin sunnatu ddiini fama almucazaa bibaaqin bacda mayitihi wala almucazii walow caashaa ilaa xiini wuxuu yidhi inii mucaziika anigoon kuu tacsiyeynaya mid kuu tacsiyeynayaan ahay laa anii calaa hiqatin maahan inaan aniga kalsooni aan ku qaba min alkhuluudi waaritaan adduunyadii lagu waaro inaan aniga kalsooni ku qaba ma aha walaakin sunnatu diini laakiin sunnadii diinka ayaa sidaas kusoo aroortay in laysu tacsiyeyey wuxuu leeya anigoo ku sabarsiinaya oo kuu tacsiyeynayaa aniga maahan markaan kuu tacsiyeynaya aniga nool inaan kalsooni ku qabo inaan weligay waaraayo oo dadkayguna ay weligay joogayaan ma aha fama almucazaa midka loo tacsiyeynayo ma aha bibaaqin mid baaqi noqonayo bacda meyitihi kiisa dhintay ka bacdi midkan hadda loo tacsiyeynayo warni allah kaa sabar siiyo waalidka iyo laleeyahay maahan inuu asagu joogi doono oo asaga laftirkiisa waa dhiman doonaa mey qofkiisaas meyidkaa gadaashiisa maahan inuu baaqi ahaanayo wala walalmucazii midka tacsiyeynayo hadda aniga ah midkan tacsiyeynayo maahan isaguna inuu baaqi noqonayo walow caashaa labadoodu haba noolaadaan ilaa xiinin waqtiba haba noolaadaan kan tacsiyeynayo iyo midka loo tacsiyeynayo labaduba muddaba hadday doonaan ha noolaadaan inay baaqi noqonayaan maaha iyaga laftirkooda dhulkay ka hoos maraayan ayb hadalkaasu marka u qoray gabaygaasu uu markaasi dhag uga siiyey ayb wa kataba rajulun ilaa bacdi ikhwaanihi ninbaa marka wuxuu qoray walaalihii qaar ka midaba ah u qoray yucasiihi bibnihi isagoo uga tacsiyeynayo wiilkiisii amaa bacdu fa ina alwalada calaa waalidihi maa caasha xusnun wa fitnatun fa ina alwalada caruurka yani cunuga calaa waalidihi waalidkiisa korkiisa maa caasha intuu nool yahayba xusnun waa murug iyo wafitnatun iyo imtixaan waladku waalidku wuxuu ku yahay murug iyo imtixaan fa idaa qadamahu hadduu hormariyo fa salaatun wa raxmatun naxariis iyo naxariis waa falaa tajzac ha murugin calaa maa faataka wixii kaa tegay min xusnihi iyo fitnatihi ah yacni wuxuu ka wadaa ilmuhu intay ku nool yihiin murug iyo imtixaan waa ayb markay dhintaan oy kaa horumaraan naxariis waan oo xadiidkii hadaayo arkaysay mar walba yani jannada albaabadeeda kugu sugayaan marka ha u argagixin buu yidhi wixii kaa tegay oo murugtii iyo imtixaankii ah ilaa dhow noolaada murug imtixaan bau ahaayeen murugtii imtixaankii kaa tagtay hala murugin buu leey hala argagixin walaa tudayic hana iska dayicin maa cawadaka allahu casa wajala wuxuu ilaahay bedel kuu siiyey oo min salaatihi waraxmatihi naxariistiisa iyo ducadiisa ah ayb naxariista iyo ducadaana ha tagsiinin buu leeyahay oo ha iska marka hadal aada u qiimo badan waa hadalladan wa qaala muusa bnu lmahdiy liibraahiima bni salmin wacazaahu bibnihi buu ugaga tacsiyeynaye asaraka ayb wa huwa baliyatun wa fitnatun ayb uu ku farax geliyey isaga oo imtixaan iyo fitno ah wa axsanaka waa ku murug geliyey wahuwa salawaatun waraxmatun isagoo naxariis waxaa la yaab buu yidhi waa ku murug gelinayaa markuu naxariis iyo duco kuu yahay markuu murug iyo imtixaan kuu yahayna waa ku farxaysaa ilmuhu markay adduunyada joogaan waa lagu farxaa ayb waana murug iyo imtixaan markay dhintaan waa laga naxayaa waana duco iyo naxariis cunug qaangaarin markuu dhinto oo uu qofka u hormaro wacazaa rajulun rajulan nin ayaa nin u tacsiyeeyey faqaala waxau yihi calayka bitaqwa allaahi or ilaahay alla ka cabsi ogaaw wasabri sabar dushaada aado ogow fa bihi yaakudu lmuctasibu qofka ajar tirsanaya isaga ayuu wax ku qaataa wa ilayhi yarjicu ljaasicu midka argagaxayana isaga ayuu u laabtaa wacazaa rajulun rajulan faqaala waxa uu yihi ina man kaana laka fi laakhirati ajran khayrun minman kaana laka fi dunya suruuran ina man kaana qof ahaaday laka adiga kuu ahaaday fi laakhirati aakhirada ajran qof adiga aakhirada ajar kuu ahaaday khayrun waa ka khayr badan yahay waa kaaga khayr badan yahay miman kaana laka qof kuu ahaaday fi dunyaa adduunyada dhexdeeda suruuran farxad qof adduunka dhexdiisii farxad kuu ahaaday iyo yaa kuu fiican qof aakhiro ajar kuu noqday ka aakhiro ajar kuu noqday u leeyahay ayb wacan cabdillaahi bni cumara radi allaahu canhumaa annahu dafana wuxuu duugay ibnan lahu inan uu dhalay wa daxika cinda qabrihi qabrigiisa agtiisuu ku qoslay faqiila lahu waxaa lagu yidhi atadxaku cinda alqabri qabriga agtiisa miyaa ku qoslaysaa qaala waxau uu yidhi aradtu waxaan doonay an urqima shayaan shayaan inaan sankiisa careeyo inaan san dulleeyo shaytaan ayaan doonay buu leeyahay ayb ayb Mm. wacan ibni jurayjin raximah allahu qaal man lam yatacaza qofkaan isa sabarsiinin cinda musiibatihi musiibadiisa agteeda biljri ajriga laga helaayo sabarka qofkaan isku sabarsiinin walixtisaabi iyo ajartirsiga salaa wuu isa sabarsiinayaa kamaa taslu lbahaa-im xoolaha say isu sabarsiiyaan oo kale xooluhu say isu sabarsiiyaan xooluhu hadday musiibo ku dhacdo wax yar bay qayliyaan waa iska waa iska ilooban qofkana aan ajar ajarka ka dhalanayo musiibada agteeda <clears throat> qofkaan isku sabarsiinin oon soo xaadirsanin waa sidaas xoolaha oo kale soo u joogo u joogo madax derbiyada ula dhacayo marka dambe yani waxaa weyaan wuu iloobayaa dhowr yani bilo iyo sanado markay kasoo wareegaan dana u iloobayaan waxaa laga wadaa macnaa adiga qof musiiba markay kugu dhacdo haddaadan ajarka iyo sabarka uu leeyahay dirti aadan isku sabarsiinin oodan kaga joogin waxyaabaha xun dan baad uga joogaysaa ayaan markaa joogtidooda iswaasho akhiiran marka dambe waxaa noqonaysaa waa dana u sabraysaa wax ajiraan adoon lahayn sida xooluhuba iskaga sabraan ayb xooluhu haddii musiibo ay ku dhacdo ilmo ka dhintaan ama laga qalo waxay noqodaan iyaga dhan say u qaylinayaan marka dambe waa iska sabraan iska ilooban qofkanna sida bahaa-im oo kale noqonaya wax ajirana ma arkaayo danowna u sabrayaayo maalmaha iyo bilaha iyo sanadaha ayaa markaa uu ku dhex sabraya ayb wacan xumaydin alacraj qaala ra-aytu saciida bna jubayrin raximahu llahu yaquulu fi bnihi wiilkiisii shanigiisi isagoo ka dhahay wanadara ileyhi waana eegay inii la aclamu anigu waan garanayaa buu yihi khayra khallatin fiika khaslo iyo arin midda ugu wanaagsan oo adiga kugu dhex jirta qiila maa hiya maxay tahay baa layidhi qaala waxa uu yidhi yamuutu fa axtasibhu wou dhimanayaa waana ku ajartirsanayaa wacan ilxasan albasriyi raximahu llah ana rajula nin jazica calaa waladihi cunugiisiiba u argagaxay washakaa dalika ilayhi waana uga cawday weliba faqaala alxasan kaana bnuka inankaagu yaqiibu canka makaa maqnaa jira cunugaaga qaala nacam waa iga maqnaan jira mararka qaar kaanat haybatuhu maqnaanshihiisu waxay ahayd akhara min xuduurihi joogidiisa mid ka badan oo marka inuu iga maqnaadaaba badnayd qaala fa anzilhu haa waxaa hadda kasoo qaadaa inuu kaa maqan yahay fa inahu lam yaqib canka kaama maqnaanin heybatan maqnaasho al-ajru laka fiiha ajri aada ku yeelanayso ajri laka adiga uu kuu sugnaanayo fiiha maqnaashada dhexdeeda uu kugu sugnaanayo acdamu ka weynin badan min haadihi tan maqnaansho kaaga ajar badan midaan ma jirto faqaala yaa abaa saciid abuu saciidow abuu saciid kunyada xasanulbasri hawanta canii waa iga fududaysay wejdii hilowgii calabnii aan u qabay ama murugtii murugtii aan inankaygii u qabay waa iga fududaysay wa can maymuun bni mihraan qaal cazaa rajulun cumar bna cabdilcasiis buu u tacziyeyey radia allaahu canhu calabnihi inankiisii ayuu ugaga tacziyey cabdilmalik radia allahu canhu faqaala cumaru cumar waxa uu yihi almru aladii nazla bicabdilmelik arrinka cabdulmelik ku yimid amrun kunaa nacrifuhu waa arrin aan naqaanay oo dhimasha waa naqaanaa falamaa waqaca markii uu dhacay lam nunkirhu ma aanan inkirin arrinka inankeyga cabdilmelik ku dhacay waa arrin aan naqaano waa geeri ma aanan inkirin marka naam wacan bishri bni cabdillaahi qaala qaama cumar bnu cabdilcasiis ayaa kacay calaa qabri bnihi inankiisii qabrigiisii ayuu ka kacay radia allaahu cabdilmelik ahaa faqaala raximaka allaahu yaa bunaya wiilkeygu allah ku naxariisto faqad kunta saaran waxaad ahayd mid yacnii farax ah mawluudan yani la dhalay waqtigii markaa yacni ayb faqad kunta saaran baad ahayd mawluudan kula dhalay wa baaran ayaad ahayd yacnii inan ahaanta nin farxad ku ahaad ahayd wa baaran baari baad ahayd naashi mid soo koraya xaal aad kunta saaran baad ahayd mawluudan xaal aad tahay kula dhalay wa baaran baad ahayd naashian xaal aad mid soo barbaarayo wamaa uxibu ma jecli annii aniga dacwatuka anii dacowtuka inaan kuu yeero fa ajabtanii haa-a ay tiraahd ma jecli buu yidhi inaan inta kuu yeero haa-a ay tiraahd yacni waa sabarsanahay waana ilaahay baan ajal uga tirsanay wacan maslamata qaala lamaa maata cabdulmaliki bnu cumar cabdulmalik ibni cumar bn cabdilcaziiz markuu dhintay kashafa abuuhu aabihii wuxuu ka feyday can wajhihi wejigiisi ayuu feyday wa qaala waxau raximaka allahu yaa bunaya wiilkaygu allah ku naxariiso faqad surirtu bika waa la igu kaa farax geliyey yowma bushirtu bika maalinkii laigu bishaareeyey inaad dhaalatay waa laigukaa igu farax geliyey walaqad cumirtu masruuran bika waa lay cumri siiyey anoo kugu faraxsan mid faraxsan la farax geliyey anoo ah bika adigoo kugu faraxsan wamaa atat calaya saacatun saacadna iima imaanin ana anigu fiihaa saacaddaa dhexdeeda asaru min saacatii saacadeydan aan kaga farax badana haadihi tan wamaa anta adigu ma tiid calaya aniga korkeyga kuma tiid saacatun saacad wamaa atat calaya korkeyga ma imaanin saacatun saacad <clears throat> ana anigu fiihaa saacaddaa dhexdeeda asaru yacni aanahay mid farxad badan min saacati haadihi ka farxad badan amaa wallaahi baan ku dhaartay in kunta latadcuu abaaka ila aljannati amaa wallaahi baan ku dhaartay in shaniya kunta waxaad ahaatay latadcuu inaad u yeeraysid abaaka aabaha ila aljannati jannada inaad ugu yeeraysid waqaala abulxasan almadaa'iniyu dakhala cumar bnu cabdilcasiis cala bnihi fii wajacihi xanuunkiisii faqaala waxau yihi yaa bunaya kayfa tajiduka seen maxaan see tahay yan seen helaya qaala ajidunii fi lxaqi ayaad iga helaysaa yani xaqa ahaa dhexdiisa inaan ku sugana waa geeridii inaan ku sugana aad i helaysaa qaala yaa bunaya la an takuuna fii miisaanii axabu ilaya min an akuuna fii miisaanika wiilkaygii waxa uu yidhi inaad ahaata miisaankayga ayaa la igaga jacayl badan yahay inaan aniga miisaankaaga ahaado faqaala yaa abati la an yakuuna maa tuxibu wax aada jeceshahay inuu dhaco yo axabu ilaya aniga la ii jacayl badanya min an yakuuna maa uxibu waxaan jecelahay inuu dhaco sidaad adiga jeceshahay inay dhacdo iyo saan aniga jecelahay inay dhacdo saa adiga jeceshahay inay dhacdo ayaan jecelahay buu yidhi wacan juwayriyata bni asmaa can camihi ina ikhwatan walaalo halaatatan saddexa shahiduu yowma tustar maalintii tustar ee furs lala dagaalamayay ayay xaadireen fastushhiduu saddexdoodiiba waa dhinteen fa kharajat ummuhum hooyadood baa soo baxday yowman maalin ila suuqi bay usoo baxday libacdi shanihaa bay usoo baxday fatalaqaahaa rajulun nin ayaa la kulmay xadara tustar dagaalkaas nin joogay ayaa naagtii saddexda ilmo ay uga dhinteen meesha arkay fa carafathu way aqoonsatay fa sa'alathu can umuuri baniiha waxay weydiisay can umuuri baniiha wiilasheedii shanigoodii faqaala waxa uu yidhi istushhiduu waa la shahaado siiyey faqaalad waxa ay tiri muqbiliina aw mudbiriin iyagoo yacnii kusii jeeda gaalada miyaa ay dhinteen mase iyagoo cararaay dhinteen qaala muqbiliina iyagoo kusii jeedo oo aan baqanaynin qaalad waxa ay tiri alxamdu lilah ilaahay baa mahadleh naalu lfawza liibaan ayay gaareen waxaadu dimaara ayb waxaaduu waxay hareereeyeen oo ay koobeen addimaara ehelkoodii binafsii hum wa abii wa ummii binafsii nafsadeydaa lagu furtaa hum iyaga wa abii wa ummii aabbahay iyo hooyadayna yaa lagu furtaa iyaga ayb saasay tiri qultu addimaaru bikasri daali lmucjamati wahum ahlu rajuli waa ninka dadkiisa wagayruhum iyo keyrkood mimaa yaxiqu calayhi an yaxmiyahu kuwaasoo marka ay xaq ku tahay iyaga dushooda <clears throat> inay ilaaliyaan yani dadka ay tahay inay ilaaliyaan wa qowluhaa xaaduu ay xafiduu waracow way ilaaliyeen xaadu dimaara ayb ayay ilaaliyeen oo dadkii iyaga ilaalin lahaa bay ilaaliyeen markaayb wamaata bnun lilimaami shaaficiyi radia allahu canhu imaamu shaafici baa cunug ka dhintay faanshada wama ddahru ilaa haakadaa fastabir lahu raziyatu maalin aw firaaqu xabiibi imaamu shaafici wuxuu yihi wamadahru waqtigu maba ahan ilaa haakada saan oo kale waay waqtiga un um. fastabir lahu usabar waxaad yeeshaa waqtiga waa sidaanoo kale une u sabar rasiyatu maalin weeyaan maal musiibadiis aw firaaqu xabiibin ama qofaad jeceshahay oo kaa tegay qofaad jeceshahoo ku dhaafay iyo ama maal kaa nuqsaamay waayo adduunyadii iyo waqtigii sabar la kaasho marka ayb qaala abulxasan almada-iniyu maata alxasanu waalidu cubaydillaahi bni lxasan cubaydullahi waalidkiisi wa cubaydullaahi yowma cubaydullaahina markaasi qaadi lbasrati ayuu ahaa qaaligii basra wa amiiruha ayuu ahaa fa kahura man yucaziihi dadka u tacsiyeynayaa batay marka fadakaruu waxay sheegeen maa yatabayanu bihi jazacu rajuli min sabrihi waxa uu uga cadaanayo qofka argagaxiisa sabarkiisa uu kaga cadaanayo ayb fa ajmacuu calaa anahu waxay ku ijmaaceen marka calaa annahu idaa taraka shay-an shay hadduu ka tago kaana yasnacuhu uu samayn jiray faqad jazica waa argagaxay dadkii baa waxay fiiriyeen marka qofku waa argagax goormaa la dhihi karaa wuxuu sameyn jiray markuu ka tago qultu walaahaaru fi hada lbaabi kaiiratun walaahaaru fi hada albaabi kahiiratun aathaarta baabkan kusoo aroortay way fara badan tahay wainamaa dakartu waan sheegay haadihi alaxrufa xuruufahan yacni jumladahan baan sheegay lianlaa yakhluwa hada alkitaabu kitaabkan suusan uga marnaanin min al tilmaan ilaa qarafin min dalika darf waxyaabahaas ka mid a ah, saan uga marnaanin buu yidhi wallaahu aclamu faslun fi lishaarati ilaa bacdi maa jaraa min aaacuuni fi lislaami daacuunkii islaamka dhexdiisa dhacay wax ka mida ah in la ishaaro walmaqsuudu bidikrihi hunaa ulajeedada meeshan marka daacuunkii waqtiyadii hore dhacay in loo sheega meeshan loogu sheegaa maqsuudka laga leeya waxay tahay atasbiiru isa sabarsiin walxamlu cala ta-si bikayrihi iyo marka wixii isaga keyrkii ah yacnii in qofka uu isku qaado uu ku dadaalo dayasho uu qeyrkii ku daydo wa ana musiibata alinsaani insaanka musiibadiisa qaliilatun waa yar tahay binisbati ilaa maa jara qablahu marka loo fiiriyo hortiis waxa dhacay qaala abulxasan almada-iniyu kaanat adawaaciinu almashhuuratu daacuun marka maxaa la yidhaha daacuun annaga waxaan u naqaanaa shuban caloolaha qofka marka in shuban biyoodka ama shubanka aadka u badan qofka shuban iyo matagintownoq waa ku dhintaan u naqaanaa laakiin addaacuun marka lasoo koobo waxaa la yidhaahdaa xanuunada yani jawiga inta halaabo uu fasaado jo marka cudur yani daacuunku waa bushi cudur markuu yimaado cudur inta hawada fasaada ka yimaado dadkao dhan safmar u maro oo ay ku la-daan dadki badankooda safmar ka dhigo ayaa daacuun la yiraahdo ayb midkan kale koleeraha kan la yiraahdo iska koleera la yirahdo isaga ayb wax saasoo kale waa daacuunku waar kalena macno kale ku sheegeen calaa kulli kaanat aldawaaciinu almashhuuratu daacuunadii mashhuurka ahaa alcidaamu ee waaweynaa fi lislaami islaamka dhexdiisa soo maray khamsatan shan bay ahaayeen daacuunu shiiruuya oo bilmadaa-ini ka dhacay madaa-in meesha leeraa ciraaq ku taal fii cahdi rasuuli llahi sal l slam sanata sittin min alhijra huma daacuunu camawaas daacuunu camwaas fii zamani cumara bni cumara bni lkhadaab dhacay radia allahu canhu waxaa ku dhintay daacuunkaas abu cubayda mucaad bnu jabal ayaa ku dhinteen dad badan baa ku dhintay kaana bishaam ayuu maata fiihi waxaa ku dhintay daacuunkaas khamsatu wacishruuna alfan shan iyo toban kun ayaa ku dhimatay uma daacuunu ah, labaatan iyo shan uma daacuunun daacuun fii zamani bni zubayr dhacay fii shawaal sanata tiscin wa sitiin lixdan iyo sagaalkii maata fii halaathati ayaam saddex maalmood baa waxaa ku dhintay dhexdooda fii kulli yowmin maalin kasta sabcuuna alfan toddobaatan kun dad lagu qiyaasay maata fiihi lianas bni maalik waxaa uga dhintay halaahatun wa bnan sideetan iyo saddex wiil ayaa uga dhimatay ilmo marka kuwa dhalay kuway sii dhalayn inay ahaayeen waa dhici kartaa waqiila halaahatun wa sabcuuna toddobaatan iyo saddex ibnan wamaata licabdiraxmaan bni abi bakrata arbacuuna bnan ayaa uga dhimatay uma daacuunu lfatayaat fii shawaal ayuu dhaca sanata sabcin wa sideetan iyo toddobadii uma daacuunun sanata ixdaa wa dhacay fii sanata ixdaa wa halaahiin wa mi-atin boqol soddon iyo koodii fii rajab dhacay washtadda waa darnaaday fii shahri ramadaan ayuu sii darnaaday wa kaana yuxsaa waxaa la tirin jiray fii sikati lmirbad meeshaas waxaa lagu tirin jiray dadka meydka ah fii kulli yowmin maalin kasta alfu janaazatin ayaa lagu tirin jiray kun janaasa lagu tukan jiray maalin kasta uma khafa fii shawaal ayuu fududaaday wa kaana bilkuufati daacuunun sanata hamsiina dhacay oo fiihi twufiya almugiiratu bnu shucba hada aakhiru kalaami almadaa'iniyi wadakara bnu qutaybata fi kitaabihi almacaarif can ilasmaciyi fii cadadi طawaaciini naxwi hada oo kale u sheego fiihi ziyaadatun wanaqsun ayaa ku jirta qaala waxa uu yidhi wa sumiya daacuunu lfatayaat waxaa loogu magacaabay liannahu badaa fi lcadaari gabdhaha yaryarka ayuu ku bilowday gabdhaha yaryarka ayuu ku bilowday bilbasrati wa waasit washaam iyo walkuufa wayuqaalu lahu daacuunu lashraafna waa lagu magacaabaa limaa maata fiihi min alashraaf dadka ku dhintay sharafta lahaa darti ayaa loogu magacaabay qaala waxau yihi walam yaqac bilmadiinati madiina kama dhicin walaa makata makana kama dhicin daacuunun qau makai madiina daacuun kama dhicin weligeed wahaada lbaabu baabkani waasicun weeyaan wafiimaa dakartuhu waxaan sheegayna tanbiihun ayaa ku sugan baraarujin calaa maa taraktuhu waxaan ka tegay ugu sugan tahay waqad dakartu waxaan sheegay hada lfasla fasalkan ayaan xusay absada min hada isagoo intan ka faahfaahsan fii awali sharxi saxiixi muslim ayaan ku sheegay raximahullah muqadamada meelahaas ku sheegay ama meesha uu leeyahay eh, abu daawuud alacmaa iyo meelahaas ninkaa markuu u sheegayo kaana saa yatakafafu fii daacuunifii daacuuni aljaarif saasoo kale meelahaasuu ku sharxay ibnu xajar baana kitaab dhan ka alifay oo layihaha badlu lmaacuun fii fadli daacuun maktabada badlu lmaacuun fii fadli daacuun ayaa la ihahdaa daacuunka uga sheekeeyaa iyo waxyaabaha ku tacalluqo iyo ah, meelahaas uga hadla kaasna marka waa laga fiirinaya oo loo raajacaya wixii akhbaartaas ku saabsan ayb wbillaahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi w